alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin wsala allahu cala muxamadi wcala aali muxamed wslama tasliima kasiira allahuma anfacna bima callamtana wacallimna cilman yanfacuna wla tajcal ma callamtana wabalan calayna waqfir lana waliwaalidiina walilmu'miniina walmu'minaat allahuma aamiin waxaynu ku soo jirnay tafsiiru suurati albaqara ayaynu ku soo jiray waxaynu ka bilaabaynaa in sha allahu tacaala laqbadii labaad aayadda toddobiyo toddobaatan ee min suurati albaqara darsigaa su-aal ku saabsan wamaa kaaduu yafcaluun shakhsibaa wuxuu yidhi ujeeddada loo yidhi maxay tahay wamaa kaaduu yafcaluun iyagoo ficilkii haddana sameeyey jawaabtu waxay tahay raagitaanka ay ka raageen ee ka warwareegeen ee marba su'aal keeneen ee hore u fulin waayeen ayaa waxaa laga soo qaaday in nawcan maa ficilkii dee aanu dhammaystirnayn oo sidii loo rabay ayna ula iman markaa saas aawadeed su-aalaha badan iyo markaa tacanudkaa ku jiray ee markii hore ay la yimaadeen ayaa haddana iyagoo sameeye la yidhi kumay dhowaan inay markaa sameeyaan oo bimacnaa sidii loo rabay u sameeyaan waayo fawran amarka inay fuliyaan baa la rabay waa inay markaa waxa weeye tacanudka iyo madaxadayga iyo su'aalaha iyo iska iyo ka warwareegga kullu dalika ayna la iman qala allahu tacaala awalaa yaclamuuna ana allaha yaclamu maa yusiruuna wamaa yuclinuun awalaa yaclamuuna miyaynay ogeyn alistifhaamu liltaqriir istifaamku taqriir buu u sugnaaday sugis ayuu u sugnaaday sugistuna waxay ka timi hamsatulistifhaamka waxaa ku sugan nawcan maa yacni markaa yacni inkaar ama shibhul inkaar baa ku sugan taasina macnaheedu waxay noqonaysaa in markaa nafyi markay gasho kaannahu in laba nafyi kulmeen qaacidaduna waxay tahay haddii nafyi nafyi ku dhaco oo laba nafyi ay kulmaan nafyu nafyi isbaatun waxa la nafyoo la diiday haddii la sii diido laba nafyi iska daba dhacaan waxaa hadalku isu rogayaa muhbat wax sugan macnuhu wuxuu u dhacaya way og yihiin awalaa yaclamuuna miyaynay ogayn alistifaamu liltaqriir istifaamku wuxuu u sugnaaday sugis buu u sugnaaday ma'aalkiisuu noqonayaa taqriir iyo isbaat noqonaya waalwaawu daakhilu calayha lilcaf waawga addaakilu calayha jumlada galayna lilcadfi cadaf uu sugnaaday taasi waxay ku dhisan tahay waawgani ma cadfiba oo jumlo qadaran baa jumlada lagu cadfayaa waa dariiqo culammada qaarkood ay maraan ha yeeshee jumhuurka culammadu sidaa may marin laakiin bacdi ka mida culammada ayaa sidaa maray jalaalaynkuna uu ku raacay jumhuurku laakiin waxay qabaan in marka waawigu marka ay ahayd asaaratan mid horraysa ee marka waxa weeye afala iyo awala iyo marka kelimaadka la midka ah ama fa ha noqdo ama waaw ha noqdee haddii marka hamsadu gasho wuxuu noqonayaa waawgu istinaaf buu noqonayaa ama jumlo kaloo horraysay buu ku cadfayaa ee jumlo la qadaraya ma aha marka asaaratan waxay noqon lahayd waala hamsada ayaa la qadimo sadaaratu maadaama ay leedahay baa la hormariyey wa ilaa waxay noqon lahayd wa alaa bay noqon lahayd afalaa meelahay ku timina alaa bay noqon lahayd dabeedna sadaarada ay leedahay daraaddeed sadaaraatulkalaamka ay leedahay baa loo hormariyey markii la qadimay ayay markaasaa noqotay marka meelaha ay yidhahdaan jumladaa la qadaraya lagu cadfayaa meel walba jumlada u ansabkaa bay qadaraan afalaa yanduruuna ay acamuu falaa yanduruuna afalam yasiiruu ay aqacaduu falam yasiiruu awalaa yaclamuuna aqafaluu ama ajahiluu walaa yaclamuuna hakada laakiin calaa kulli xaal taqdiirkaas sida jumhuur ahlicilmi qabaan xaaje looma qabo awalaa yaclamuuna ana allaha yaclamu maa yusiruuna wamaa yuclinuun miyayna ogayn ana allaha inuu allah yaclamu uu ogyahay maa yusiruuna ay aladii yusiruunahu kay siraysanayaan oo qarsanayaan wamaa yuclinuun ay waladii yuclinuunah iyo kay muujisanayaanba inuu allah ogyahay maada la yidhaahdo waa mawsuul oo caayidkuna waa xadfan yaho waa la qadaraya ama la yidhahdo maadu waa masdariyo israarahum wa iclaanahum maa yukfuuna iyo aladii yukhfuunahu kay qarsanayaan wamaa yudhiruuna iyo waxay muujisanayaan oo min daalika kaas ka mid ahaaday waqayrihi iyo wax kalaba ka ay qarinayaan iyo wax kalaba waxay qarinayaan iyo waxay muujinayaanba inuu ilaahay og yahay miyayna ogayn oo fa yarcaw dabeedna ay ka reebtoomaan oo ay markaa iska daayaan can daalika arrinkaas ay iska daayaan ha warramina iyo wax la midka ah ircawa yarcawu waxaa loo isticmaalaa iska daynta wax la yska daayo oo markaa lala yimaado iska dayn iyo ka gacan haysa lala yimaado wa minhum waxaa ka mid ahaaday ayilyahuudi yahuudda waxaa ka mid ahaaday ummiyuuna qaaraan waxna qorayn waxna akhriyayn cawaamun qaar caammo ah oo aan wax garanayn ayaa markaa ka mid ah ummiyiintaasoo laa yaclamuuna alkitaaba kitaabka aan garanayn waxaa loo jeedaa attawraat tawraat aan garanayn waa kitaabkii loo soo dejiyey kitaabkoodii aan garanaynin oo ummiyiin iska ah ilaa amaaniya laakiin yatamannawna amaaniya ha yeeshee waxay jeclaysanayaan oo tamaniyayaan tamaniyo iyo jeclaysi aan markaa waxba jirin akaadiiba beeno ayay iska tamaniyayaan waxyaalaha ay jeclaysanayaan oo beena ah bay iska tamaniyayaan oo isleeyihiin xaqu waa sidaas saasay noqon doontaa yacni markaa sidaasaa markaa xaq ah sidaasaa xalaal ah sidaasaa xaaraan ah nebiga la bushaareeyey moxamed ma aha iyo wax la mida ah. waxyaalaha noocaasay iska tamaniyayaan ammaanida wuxuu ku fasiray sheikhu akaadiiba beeno ayuu ku fasiraa ammaanida mar dilooyin waa la yidhaahdaa marna beenaha waa la yidhaahdaa marna akhrinta waa la yidhaahdaa inta mid walba waa lagu itlaaqaa culammada qaarna waa ku fasireen amaaniya in looga jeedo qiraa'o mujarada ah qoraal ma yaqaaniin laakiin qiraa'o mujarada ah ayay towraad akhriyayaan oo kitaabkay akhriyayaan sidaasna markaa waa la yidhi laakiin labada weji waxa fiican wejiga odhanaya tamani iyo waxyaalo ay iska tamaniyaan aan jirinoo akaadiib iska ah beena iska ah tamanniyada waxyaalaha la iska jeclaysto waxa soo gala beenaa soo gala bi hada alictibaar buu akaadiiba ugu fasiray marka in la yidhaahdo qaar aan caamo aan waxna qorin waxna akhriyin baa ka mida wejigaasaa saxan wejigaas ayaa saxan oo nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam inaa ummatun ummiyatun laa naktubu walaa naxsub umminimada nebiga ayaa fasiray calayhi salaatu wasalaam oo wuxuu yidhi annagu haddaanu bimacnaa carab nahay waxaanu nahay ummad ummi ah ayaanu nahay bimacnaa waxaa loo jeeda min xaysu alqaalib sida ummaddu u badan tahay baa laga tilmaamaya wa ilaa afraad wax qori jiray oo wax aqrin jiray waa jireen wa kutaabulwaxyigii dee waxay ahaayeen carab bay ahaayeen caliy bnu abi taalib iyo mucaawiye iyo marka waxa weeye zayd iyo yacni markaa saxaabo markaa doora ayaa markaa waxa weeye qoraalka dee wax qori jiray marka waxaa loo jeeda min xaysu alghaalib laa naktubu walaa naxsubu wax ma qorno waxna ma xisaabinno ilaa amaaniya ay laakin yatamannawna amaaniya ha yeeshe waxay tamaniyayaan beeno aan jirin bay iska jeclaysanayaan akaadiiba beeno talaqawhaa ay kala kulmeen min ru'asaa'ihim madaxdoodii ay kala kulmeen talaqaa bay ahayd talaquuha odhan talaqawha weeye factamaduuha way cuskadeen wa in hum ilaa yadunnuun wa in hum ay wamaa hum may ahaanin intuu waa naafiya bimacnaa maa wa in hum ay maa hum iyagu ma aha fii jaxdi nubuwati annabiyi wa gayrihi mima yakhtaliquuna dafiritaanka nabiga calayhi salaatu wasalaam nubuwadiisa ay inkirayaan oo dafirayaan wa iyo ashyaa kaleba ay dafirayaan ama nebiyo horeba ay dafirayaan ama ashyaa kaloo xaqaaba ay dafirayaan oo mimaa yakhtaliquunahu waxyaalahay been abuuranayaan ka mida yacni jaxdigaasi uu ku dhisan yahay waxay been abuuranayaan ilaa yadunnuun qaar malaynaaya mooyaane wax kale ma aha danni daciif ay malaynayaan waa iska mala awaal aan xaqiiqo lahayn ilaa yadunnuuna qaar malaynaya mooyaane wax kale ma aha dannan mala malaynaaya walaa cilma lahum wax cilmigana uguma sugnaan wax cilmigana uguma sugnaan dannigu waa maraatib oo danni daciifaa jira danni musaawiyaa jira danni haalibaa jira dunuunta ay haystaan ee wax ku malaynayaanna waa danniga daciifka ah ama danniga markaa musaawiga ah labada ixtimaal markay siman yihiin shaki baa la yidhaahdaa waana nooc danniga ka mid a ah. marka waxa weeye ixtimaalka marjuuxe laga miisaanka badan yahayna wahmi baa la yidhaahdaa marka waa awhaam iyo waxay ismoodsiinayaan weeye intu waa naafiya macnaheedu maabuu u dhacayaa siduu mufasirkuba kuugu fasiray inna waxay u timaadaa afar macnay u timaadaa yacnii wuxuu yidhi fajzim biin wanfi wazid wakhafifi fa haadihi arbacatun faltacrifi wajzim biin wanfi wazid wakhafifi in wax ku jasmi waa shardiyadii wanfi wax ku nafi waa naafiyadii wazid waa zaa'idadii yani wakhafifi yani markaa waa mukhafafa min asaqiila fa haadihi arbacatun faltacrifi afar weeyaane markaa aqoonsa buuyi allah wuxuu yidhi fawaylun fawaylun liladiina yaktubuuna alkitaaba biaydiihim fawaylun cadaab darani ama waadi naareed ay shiddatu cadaab cadaabka kiisa darani liladiina kuwii ha u sugnaado macna ducaa looga jeedaa laakiin wuxuu isaga dhacayaa taxqiiq buu dhacayaa oo maadaama wax kastuu ilaahay doonaa ilaaba ilaa ay dhacayaan waxaa markaa looga jeedaa inuu markaa taxqiiqa iska too ku dhacaayo in laga tilmaamaayo liladiina kuwii ha u sugnaado waa u sugan yahaa loo jeedaa yaktubuuna alkitaaba qorayay kitaabka biaydiihim gacmahooda ku qoraayay ay mukhtalaqan xaalla been abuurtay qorayaan min cindihim iyaga xaggooda laga been abuurtay oo been abuur laga sameeyey ay tahay xagguu ka qaatay mukhtalaqan min cindihim wuxuu ka qaatay yaktubuuna alkitaaba biaydiihim waayo haddii qoraal la samaynaayo maxaa lagu qori lahaa kollayba gacmuhun baa lagu qori lahaa waxa gacmahan loo sheegay waa maxay waa in laga tilmaamayo xaqiiqo inay lahayn in iyagu qoreen mooyaane xaqiiqo ka dheeraada qoraalkooda ma jirtaa laga tilmaamaya ya iminka marka la yidhi yaquuluuna biafwaahihim yacnii afafkooday sidaa ka yidhaahdeen waxaa laga tilmaamaya waxaas xaqiiqo ma laha baa laga tilmaamaya afka baarkiisu wax laga yidhi weeye saasaa looga jeedaa mm. yaquuluuna bialsinatihim maa laysa fii quluubihim marka waxa weeye waxa la odhanaayo dee af baa laga odhanayaa carabadaa lagu odhanayaa marka sidaas aawoodee waxaa laga tilmaamaya xaqiiqo kale inaanu lahayn liladiina yaktubuuna alkitaaba biaydiihim uma yaquuluuna intaa dabadeedna odhanaaya markay qoraan dabadeed haadaa kani kitaabka ay qoreen min cindi illaah ilaahay agtiisu ka ahaaday bay odhanayaan allah agtiisana kama ahaana iyaga agtoodu ka ahaado iyagaa iska samaystay waxay sidaa u odhanayaan haada min cindi illaah waxay u odhanayaan liyashtaruu bihi si ay ugu beddeshaan ugu iibsadaan bimacnaa ugu beddeshaan amanan lacag lacagtaasoo qaliilan yar oo min addunya adduunye ah wa hum alyahuudu waa yahuudda weeye gayaruu sifata anabiyi sala allahu alayh wasalama fi tawraa waxay bedeleen sifadii nebiga sala allahu alayh wasalam xaalay towraad ku sugan tahay ayay bedeleen ama gayaruu waxay bedeleen sifata anabiyi sala allahu alayh wasalam ayay bedeleen fi tawraati towraad gudaheeda ayay markaa tagyiirkaa ku sameeyeen wa aayata arajmi bay bedeleen kordhig wa aayata arajmi aayaddii rajmigana waa bedeleen wa hayrahaa hayrkeedna waa bedeleen wa katabuuha waa qoreen calaa khilaafi maa unzila sidii loo soo dejiyey si aan ahayn ayay markaa qoreen taqyiirka ay samaynayeen ama taxriifka ay samaynayeen mar wuxuu ahaa taxriifu lafdin saynu hore usoo sheegnay oo alfaadday beddelayeen marna wuxuu ahaa taxriifu macnan oo macnaha ayay beddelayeen marna isagoo ku yaallay qarinayeeno markaasay inkirayeenba aayaturajmiga kamay masiixin towraad ee way ku sugnayd laakiin way qariyeen waxaanay yidhaahdeen kuma sugna afkay ka dafireen wa ilaa waa ku sugnayd rajmi towraad waa ku sugnayd camal ahaanna ugumay camal falin oo xadda ficilkiiyo camalka waa beddeleen oo kumay camal falin wax kalay dejisteen waana inkireen inay towraad ku sugan tahay saas aawadeed markii ay dafireen nabiga calayhi salaatu wasalaam ilaahay wuxuu ku yidhi qul fa'tuu bitawraati fatluuha in kuntum saadiqiin towraad la kaalaya towraaddii baa dabeed markaa waxaa weeye markii lagu yidhi nimanka yahuudda towraad la kaalay oo towraad ay keeneen oo ay la yimaadeen sida axaadiista ku soo aroortay sixaaxa ku sugan ayaa faqara'a suulku saaray meeshii aayatu rajmi ku taallay fa qara'a maa qablaha wamaa bacdaha wuxuu akhriyey ninkii yuhuudiga ahaa inta ka horaysa aayat rajmi iyo inta ka dambaysaba waa akhriyey xadiiskuna saxiixu ku sugan yahy markaasaa cabdulaahi ibnu salaam baa nabiga u sheegay cabdulaahi ibnu salaam oo culammadii yuhuudeed ka mid ahaan jiray oo soo islaamay ayaa u sheegay nebiga calayhi salaatu wasalaam oo yidhi yaa rasuul allah aayadda rajmigu waxay ku taallaa halkuu suulka ku hayo ayay ku taallaa ee waxaad ku tidhaahdaa suulka ka qaad markaasaa suulka markaa waxaa ka qaad uu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam markuu suulkii ka qaaday fa idaa aayatu rajmi taluux waa aayaddii rajmigo cad aayaddii rajmiga oo cadba weye marka hadalka uu mufasirku sheegaayo waxay u eg tahay inuu leeyahay aayatu rajmiga waa masixeen laakiin saxiixu waxay tahay inaynay masixin fawaylun lahum mima katabat aydiihim fa weylun cadaab ama cadaab darani ama waadi naareed lahum yaga ha u sugnaado mima katabat aydiihim ay min aladii katabatu aydiihim kii gacmahoodu ay qortay aawadeed ha ugu sugnaado ama min katbi aydiihim qoraalka gacmahoodu ay qoreen aawadeed ha ugu sugnaado maada layaha waa mawsuulo ama la yidhahdo waa masdariyo labada waji waa la baneeyey oo min almukhtalaqi waxaa la been abuurtaya wa weylun cadaab darani ama waadi naareed lahum yaga ha u sugnaado waa u sugan yahaa looga jeedaaye mima yaksibuun ay min aladii yaksibuunahu kay kasbanayaan aawadii ha ugu sugnaado mintu waa sababiyo yani waa tacliil yani kay kasbanayaan aawadii ha ugu sugnaado ama min kasabihim yani kasabkooda daraaddii ha ugu sugnaado min kasbihim min arusha oo laaluush ah arusha waxa weeye waxaa laga tilmaamayaa laaluushkaa loo jeedaa oo waxa ay qaadanayaan xaqa inay qariyaan ama xaqa ay bedelaan ama baatil ay sheegaan waxay ku qaadanayaan wuxuu noqonayaa laaluush xaaraanu noqonaya rasuulkuna sala allahu alayh wasalam rasuulullaahi muxamed laaluushka ka bixiye iyo ka qaataba waa nacdalay lacana rasuululahi sala allahu alayh wasalam alraashiya waalmurtashi rasuulku wuxuu nacdalay calayhi salaatu wasalaam ka laaluushka bixinaaya waalmurtashi iyo ka laaluushka qaadanaya labada markaa waxaa noqonaya ka qaadanaya ka ta'da leh waatay wadaadada odhan jireen waa taa ku dheef leh oo ka ka faa'iidaysanaya ayaa ta'da la geliya marka arraashi waxa weeye waa mucti rishwa ka rishwada iyo laaluushka bixinaayo laakiin almurtashi waa ka qaadanaayo wey samanan qaliilan adduunyadu unbaa looga jeedaa hadday markaa xoolo tahay iyo hadday magac iyo maamuus tahay iyo hadday mansib iyo madaxnimo tahay addunya bixadaafiriha mar haddii waxa weeye xaq bedelkii laga qaadanaayo oo xaqa in la qariyo ama la bedelo yacni markaa la dhaafsanayo ama baatil loo gargaaro waa saman qaliil walow adduunyada muggeed ba ha noqdo waa saman qaliil wa qaaluu waxay yidhaahdeen nimankii yuhuudda ahaa lan tamassana annaaru ilaa ayaaman macduuda lan tamassana nama taabanayso nama haleelayso annaaru naartu ilaa ayaaman macduuda maalmo la tiriyey mooyaane yacni wax kale nama haleelayso wax yar bayna haleelaysaa maalmo tirsan ah qol waxaad tidhaahdaa attakhadtum miyaa yeelateen cinda allahi allah agtiisa cahdan balan miyaa ka yeelateen attakhadtum miyaa yeelateen cinda allahi allah agtiisa inuu ku sugan yahay miyaa ka yeelateen cahdan ballan ay bidaalika sidaa uu idin ballanqaaday falan yukhlifa allaahu wacdah ay fataquuluuna markaasaa odhanaysaan lan yukhlifa allaahu ilaahay ma guub yeelaayo ama ma baajinaayo ilaahay ma baajinaayo cahdahu ballankiisa asaa odhanaysaan am taquuluuna bal ataquuluuna ka soo guurtaase ma waxaa odhanaysaan cala allaahi allah ma waxaa ka sheegaysaan maa laa taclamuun waxaydaan garanayn miyaa ka sheegaysaan waxaydaan aqoon u lahayn miyaa allah ka sheegaysaan bala haa naartu waa idin taabanaysaa man kasaba sayi'atan wa axaatat bihi khatii'atuh man kasaba kii shaqaysta sayi'atan xumaan shaqaysta xumaan shaqaysta wa axaatat ay koobaabto bihi isaga khatii'atuhu dembigiisu uu koobaabo dembiyadiisu ay koobaabaan fa ulaa'ika kuwaasi sifada la soo sheegay lihi asxaabu nnaar naarta asxaabteeda weeye waa kuwa naarta yacni markaa gelaayo u saaxiibka ah hum iyagu fiiha khaaliduun naarta gudaheeday ku waarayaan abad alaabaad waaladiina kuwii aamanuu rumeeyey wacamiluu sameeyey alsaalixaati camallada wanwanaagsan sameeyey ulaa'ika kuwaasi asxaabu ljanna jannada kuwa u saaxiibkaa weeyi hum yagu fiiha khaaliduun jannada gudaheeday ku waarayaan abad alaabaad allah wuxuu inoo sheegayaa nimankii yuhuudda ahaa markii lagu yidhi oo nebiga calayhi salaatu wasalaam uu ku yidhi amaba qur-aanka ay ka maqleen mar hadday nebi maxamed ka gaaloobeen inay markaa naar gelayaan naartana ay ku waarayaan ayaa markaa iyagu waxay ku jawaabeen oo yidhaahdeen naarina haleeli mayso maalmo yaroo tirsan mooyaane naarinama haleelaysa yidhahdeen naarinama taabanaysa yidhahdeen haddii laga tegi waayo maalmo yaroo macduud oo tirsan ayuunbay naartuna haleelaysaa kadibna waa nalaga soo saaraya maalmaha caynkaasa waxaa la yidhi waxay uga jeedaan maalmihii waalidadood ama aabbayaashoodii hore ay dibiga caabudeen marka ma qadarkaasoo kale in la mida unbaa nala cadaabaya haddii nala cadaabo ayay yidhaahdeen waxaa lagu sheegay marka afartan maalmood inay u jeedaan sida mufasirkuba tilmaamaayo qaar ka yareeyeena waa jiraano yidhi waxay uga jeedaan afar maalmood bay uga jeedaan yacni sidaa yidhi qaar ka badiyena waa jiraan afartanka maalmood calaa kulli xaal waqti maxduuda unbaa naartuna haleelaysaa bay yidhaahdeen markaasaa dabeedna warkoodii waa la radiyey qul attakhadtum cinda allaahi cahdan falan yukhlifa allahu cahda ma allah baa sidaa ballan kaga yeelateen oo ballan idiin qaaday oo ballankaasaa ilaahay ka haysaan mise waxaa allah ka sheegaysaan waxaydaan cilmi u lahayn waxaa lagu sameeyey sabr iyo taqsiim baa lagu sameeyey yaa wixii ay sheegteen ayaa waxaa la yidhi yacni waa laba mid in arrinkaa waxa weeye rabbi idiin ballan qaaday oo ballan markaa rabbi ah ka haysataan oo sidaa a kula ballanteen oo cilmi arrinka a u haysaan iyo daliil a u haysaan iyo inaad cilmi darro iyo aqoon darro aad ku hadlaysaan labada mid weeye marka labada waa keed haddii amta mutasilo laga dhigo mufasirku munqaticu laqbeeyey saynu laqbadaba marnaye laakiin haddii mutasilo laga dhigo waxay noqonaysaa ayu daalika waaqicun labadaa keebaa jira inaad cahdi ilaahay ka haysaan oo cilmi u leedihiin iyo idaan cilmi u lahayn oo cahdi aydaan haysanin labada waa iyama hadday yidhaahdaan allah baa noo ballanqaado cilmi iyo daliil baanu haynaa daliilka keena weeye hadday daliilkii waayaan waxaad tacayunaysa wejiga labaad oo ah inay aqoon darro iyo jahli arrinkaa ku yidhaahdeen taas ayaa markaa tacayunaysa oo xaqiiqaduna waa sidaas weeye wax daliilay u hayaan ma jiro daliilna uma keeni karaan daliilna warkaa uma keeni karaan bal daliilku wuxuu ku tusinayaa inaan sidaa ay sheegeen ayna jirin markaasuu allah wuxuu yidhi bala man kasaba sayi'ata wa axaaطat bihi khati'atuhu faulaa'ika asxaabu nnaari hum fiiha khaaliduun haa waa gelaysaan naartoo waa ku waaraysaan oo kii gaalnimo ah sayi'a kasbaday oo ay markaa dembiyadiisii koobaabeen oo gaalnimadii ku dhintay waa asxaabu naar weeye naartana waa ku waarayaa abad alaabaad buu ku waarayaa abad alaabaad ayuu ku waaraya marka in laga soo saaraya wax jira maaha waa khulud abadi yaan abadan la raacinbe waa khulud abadi wey sayi'ada maxaa looga jeedaa sayi'ada lmufasiriin waxay yidhaahdeen waxaa looga jeedaa gaalnimada looga jeedaa asayi'atu shirku sayi'adu waa gaalnimada ilaa waxa weeye waaxidii shiikhii la odhan jiray mufasirka ahaa waaxidii wuxuu ka mid ahaa culammadii hore ee mutaqadimiinta ahaa ee mufasiriinta ahaa buu ka mid ahaa waxaanu qoray saddex tafsiir tafsiir basiit la yidhaahdo oo markaa ballaadhan mid wasiit la yidhahdo dhexdhexaada mid wajiis la yidhaahdo kooban waa tafsiir weyn iyo tafsiir dhexdhexaada iyo tafsiir kooban saddexaa tafsiir buu alif markii dambe sani saniiciisa waxaa ku dayday khazaali oo markuu fiqiga shaaficiyada wax ka alifaayey ayuu qoray albasiit iyo alwasiit iyo alwajiis saddexdii cunwaane uu kala sameeyey ee saddexda martaba uu ka dhigay ya yacni marka waxaa kitaab oo ballaadhan oo weyn iyo kitaab dhexdhexaada iyo kitaab kooban oo wajiiza yacni wajiiz la yidhaahdo ayuu alifay waaxidi waxa uu yidhi mufasiriintu waxay ku ijmaacsan yihiin oo isku waafaqsan yihiin sayi sayi'adani inay gaalnimada tahay ijmac buu soo naqliyey ha yeeshee ijmaaca nadar baa ku jiro yacni bacdi taabiciintii ka mida oo qataado iyo xasanba ka mid yihiin kabiiraday ku fasireen inkastay leeyihiin qowl kaloo odhanaya waa gaalnimada marka bacdu taabiciin oo kabiirada ku fasirayna waa jiraan haddii xataa kabiirada lagu fasiro lafteeda arrinka ma ishkaalgelinayso waa xaadat bihi khatii'atuhu baa markaa laga dambaysiiyey ka khatiicadiisu koobaabtayoo dembiyadiisu ay koobaabeen kaa dembiyadiisu koobaabeenna waa mid gaalnimo ku dhintay uun yacni manfad u nabadgalay ma jiro yaa khatii'atuhu iyo khatii'aatuhu baa labadaba la akhriyey macna ahaanna waa isku macno weey ifraad iyo jamci waa ka ku odhan doona markaysaga mufasirku marka waxa weeye macno ahaan isku mid weeyo macrifa loo idaafeeyey mar haddii macrifo loo idaafeeyey mufradka iyo jamcaba marka macrifo loo idaafeeyo cumuum bay faa'iideeyaan cumuum bay faa'iideeyaan wain tacuduu nicmat allahi laa tuxsuuha cumuum bay faa'iideeyaan marka dembiyadiisu kay koobaabeen oo gees walba ka koobeen oo manfad u badbaado u nabadgelayba aanu jirin kaasi gaalkuu dee noqonaya wa ilaa qofka marka ahlu tawxiidka ah dee waxbaa u badbaaday oo ma wada koobaabin waayo ictiqaadkii iyo iqraarkiiba waa hayaa ictiqaadkii iyo iqraarkii yacni waa hayaa asalkii islaamnimadu waxay ugu sugnaanaysuu hayaa saas aawadeed yacni ma wada koobaabinkaas laakiin kay wada koobaabtay wuxuu noqonayaa ka gaaloobay buu noqonaya marka sayi-ada kabiirada ha ahaatee haddii waxa weeye dee la xalaashado waxay noqonaysaa markaa lafteeda gaalnimay noqonaysaa laguma daynoo lama odhan balaa man kasaba sayi'atan fa ulaa'ika asxaabu nnaari lama odhan ee waxaa la yidhi wa axaatat bihi khatii'atuhu marka wa axaatat bihi khatii'atuhu inuu ku dhintay iyo inay koobaabto bimacnaa manfad u badbaadayba aanu jirin waa tilmaamaysaa waa tilmaamaysaa waa midda kale sababta ay ku timi ila waxa loo jawaabayay nimankan baa loo jawaabayay gaalnimada la yimiye waxa weeye inay markaa gaalnimada looga jeedo waxa weeye taa lafteedu waa tilmaamaysa waayo bala waa xarfu jawaab weeye oo wixii nafyi galay ayaa marka waxa weeye waxa nafyiga ka dambeeya marka la sugaayo ayaa marka waxa weeye loo keenaa marka maadaamay sidaas tahay ciddii gaalnimada la timi ay tidhi naar eh, ku waari mayno baa loo jawaabayo layidhi waa gelaysaano waa ku waaraysaan marka calaa haada waxay noqonaysaa in laga tilmaamayo cidda waxa weeye gaalnimada ku dhimatay in laga tilmaamayo ayay noqonaysaa adilo kalena waa la hayaa oo tilmaamaysa dadka ahlu kabaa'irka ee dembiyada waaweyn ku dhintay inay naarta ku waaray oo laga soo bixinaayo ya oo shafaacada shaaficiinta lagaga soo saarayo shafacat lmalaa'ikatu wa shafaca alnabiyuuna wa shafaca almu'minuun walam yabqa ilaa arxamu araaximiin arxamuraaximiinkuna dad badan buu ka soo guri doonaa marka dambe markaysaga naarta ka soo saari doonaa oo waxa weeye iyaguna asalkii tawxiidku u sugnaaday yacni laakiin wax ka ziyaada asalka tawxiidka aan la imanin axaadiis badanoo mutawaatiro ah baa ku timi in dadka ahlukabaa'irka ah naarta laga soo bixin doono yacni markaa waxaa ku soo aroortay axaadiis badan baa markaa ku timi marka adiladaasina calaa kulli xaal iyaduna waa sii caddaynaysa allah wuxuu yidhi wa qaaluu waxay yidhaahdeen qoladii yuhuudda ahaa lama wacadahum annabiyu sala allahu alayh wasalama annaara markuu nebigu ugu ballanqaado u yaboohay naar naar markuu u ballanqaaday waxay yidhaahdeen oo ku jawaabeen lan tamassana annaaru lan tamassanaa nama haleelayso ay tusiibanaa nama haleelayso ama nama taabanayso annaaru naartu ilaa ayaaman macduuda maalmo la tiriyey mooyaane la tiriyey waxaa loo jeedaa way yar yihiin waayo caadadu waxay ku dareertay shaygu hadduu yar yahay waa la tiriyaa waa la tirin karaa in la tiriyaa suuragal ah laakiin shaygu hadduu fara badan yahay waxaa la yidhahaa cadad male baa la yidhahdaa ya yani waa kinaaya can kasratii marka la yidhaha cadad male qaliilatan maalmo yar baan markaa unbayna taabanaysaa bay yidhahdeen arbaciina yowman afartan maalmood muddata cibaadati aabaa'ihim alcijla muddadii aabayaashooda ay caabudeen dibiga yar ama weylka ay caabudeen yacni muddadaas umayna taabanaysaa muddadaasna afartan maalmood bay ahayd bay yidhahdeen wa qiila waxaa la yidhi arbacata ayaam afar maalmoodna waa la yidhi laakiin waa ziyaado malaa kuma sugnaan filayaa asalka idinma qoros uma tazuulu intaa dabadeed waa yani markaa ka tegaysaa oo bimacnaa waa ka zuulaysaa oo bimacnaa naartii laguma sii ciqaabaayo oo siday sheeganayaan waa dacwa iyo sheegashaan waxba ka jirin qul waxaad tidhahdaa lahum yaga waxaad ku tidhahdaa ya muxamadu muxamadow attakhadtum miyaa yeelateen xudifat minhu hamzat lwasli hamsat lwasligii baa la xadfay istiqhnaan bihamsati listifhaam yacni markaa maarmitaan lagaga maarmayo daraaddeed ama xaal lagaga maarmayo bihamsati listifhaam hamsada hamsatulistifhaamka lagaga maarmayo oo ittakhadtum bay asalku ahaa dabeedna hamsatulistifhaam oo qaciya baa la geliyey hamsatulwasligana marka hadalka laga bilaabay sugnaataa laakiin haddaan iyada laga bilaabin ma sugnaato hamsatulqadci markii la keenay oo jumladii la geliyey waxay noqotay hamsadan marnaba lama akhrinaayo waayo biduuni hamsati listifaam lama bilaabi karo marka nutqigii way ka dhacday fil wasli iyo waxaweyn yani mar walba haddii kelmaddan laga bilaabayo iyo haddaan laga bilaabayn marnaba lama akhrinayo sidaa nutqi ay uga dhacdaa qoraalkiina looga ridi hamsatulwasli iyo listifaam hadday kulmaan hamsatulwasliga waxba lama qore waa la tuuraa allaahuma ilaa hal mawdic mooyaane halkaa mawdic waa maxay waa marka hamsatulwasligu ay tahay hamsada al ku jirta marka waxa weeye lama tuuro laakiin waxa weeye wayubdalu maddan fi listifaami aw yusahalu ibdaal ama tashiil baa lagu sameeyaa yacni waxa weeye wayubdalu maddan fi listifaami waa markay alta ku jirta tahay taas iyadu way sugnaanaysaa laakiin ama waxa lagu sameeyaa bedeloo mad baa loo bedelaa ama tashiil baa laga dhigaa allaahu adina lakum adakarayni xarama yacni mid baa laga dhigay tashiilkuna waa jiraa labada mid walibana waa qiyaasi markaa taas maxay u sugnaatay haddii kuwii kale walaaladeed baa inay sugnaanay waxay u sugnaatay hamsatul wasliga ta'al ku jirta mooye mid kaloo kor dhigani ma jirto hamsatul wasliga kale ama way hoos dhigantahay ama way godan tahay marka laga bilaabaayo marka maadaama mid kaloo kordhigani aynay jirin yadu way kor dhigan tahay ta'al ku jirtaa maadaamay kor dhigan tahay haddii waxa weeye ay dhacdo waxaa isku dheehgelaya istifhaamkii iyo ikhbaarkii hadalkani ma khabar baa oo wax la sugaayo mise waa su'aal way isku dheehgelayaan si aan labadaas isugu dheehgelin ayaa markaa iyada markaa waxa la daayaa laakiin lagu sameeya ama ibdaal ama tansiir lagu sameeya qur-aankana waxa weeye waxay ku soo aroortay kollay markaa qiraa'adaynu akhrino iyadoo markaa hamsadan eh, hamsatul istifaamku ay markaa gashay mawdic marka hamsatulwasli ku jiro oo ficil ah ay hor dhacday yacni toddoba mawdic alhamsu fii sabcati afcaalin waqac fii astafa wa aftara wa aalac astakbarta wa attakhadnaahum wa labadaa bayd baa lagu kulmiyaa yacni marka asdafa iyo aftara iyo aalac iyo waxa weeye attakhadtum waa tan aynu hadda joogno iyo attakhadnaahum iyo astakbarta iyo astakfarta qul attakhadtum cinda allaahi cahdan qul waxaad tidhaahdaa attakhadtum miyaa yeelateen cinda allaahi allaha agtiisa miyaa ka yeelateen mid ku sugan cahdan ballan miisaaqan ballan la adkeeyey oo minhu xagga allah ka ahaaday ballanka miyaa allah ka qaadateen oo ka yeelateen bidaalika uu sidaa idiin ballan qaaday inaan naar idin taabanayn ayaama yaroo macduuda mooyaane am taquuluuna bal ataquuluuna ka soo guurtaase ma waxaa odhanaysaa amta waxaa loo isticmaala laba macne muttasila iyo munqaica mid muttasila la yidhaahdaa midna munqatica la yidhaahdaa ta mutasilada la yidhaahdo laba shay baa la isbarbardhigayaayo waxaa la odhanayaa mataasaa jirta mise taa labada kee jira ayu daalika waaqicun labadaa kee xaasil ah mutasila la yidhahdaa ya azaydun jaaa am camrun ma zayd baa yimi mise camar kollayba labada mid waa yimiye keebaa labada yimi waxaa la odhanayaa amtaa mutasila la odhanaya mutasilo ayaa la odhanaya munqaicaduna waxay tahay waxay u dhacaysaa bal iyo hamsatulistifaam wada socda waxay noqonaysaa bal oo intiqaal ah iyo hamsatulistifaam wada socda baa lagu fasiraa cinda albasriyiin kuufiyiintu waxay qabaan mar waxay u dhici kartaa hamsatulistifaam keliya mar waxay u dhici kartaa bal keliya mar waxay u dhici kartaa labadoo isla jira waa cinda alkuufiyiin laakiin basriyiintu waxay leeyihin maya mar walba waxay u dhacdaa bal iyo hamsatulistifaam wada socda waaya haddaad aragto iyadoo jalaalaynku ku fasiraayo am bal ku fasirayo waxaad garataa munqatica inay tahay inuu uga jeedo waa inaad garataa hadda bal buu ku fasira calaa haadaa waxay noqonaysaa am taquuluuna bal ataquuluuna hamsatulistifaamkiina qadar haddaan madhabka kuufiga lagu soconayo ma waxaa odhanaysaan cala allaahi allah waxaa ka sheegaysaan maa laa taclamuuna waxaydaan garanayn miya allah ka sheegaysaan mawdican waxay aqbali kartaa siday mufasiriinta qaar mareen inay mutasilo tahay marka sidaa la yidhaahdana waxay noqonaysaa ad cinda allaahi cahdan am taquuluuna cala allaahi maa laa taclamuun allah agtiisa ma ballan baa ka yeelateen mise waxaan ah, ydaan garanayn baa allah ka sheegaysaa labadaa kee jira ma waxaa jira inaa cilmi arrinkaa u leedihiinoo allah idin ballanqaado ballan allah ka qaadateen mise waxaa jira inaydaan ballan ka qaadane allaah ka sheegaysaan waxaydan cilmi u lahayn marka labada waji waxaaba fiicanba ta mutasilada ayaa sii fiican xaqiiqaduna waxay tahay inay allah ka sheegayaan waxayna cilmi u lahayn oo been ah ay rabbi ka sheegayaan balaa man kasaba sayi'atan bala haa naartu waa idin taabanaysaa waa idin haleelaysaa tamasukum waa idin haleelaysaa wa takhluduuna fiiha waana ku waaraysaan man kasaba kii shaqaysta ama man kasaba ku kastaoo shaqaysta ama kasbada ama galabsada sayi'atan xumaan shirkan gaalnimo galabsada oo la yimaada asalkeedu waxay saywi ay ahayd yacni marka waxa weeye tawjiiha marka la tawjiihinayo dabeedna marka waxa weeye ya'dii iyo waawgii baa la ysku idqaamo waawgii baa ya' loo bedelay ya'dana ya'daa lagu idqaamay waa qaacida sarfiya ku dareeraysa wa axaadat bihi khatii'atuh wa axaadat bihi ay koobaabto isaga khatii'atuhu dembiyadiisu ay koobaabaan bilifraadi mufradnimo marka waxaa la akhriyo waa qiraa uu tilmaamaya waljamci iyo in la jamciyo jamcigana wuxuu u jeedaa jamcu tasxiix buu u jeedaa yacni jamcu taksiir oo khataaya ah uma jeedo wuxuu u jeedaa yacni jamcaasaa laga tilmaamaya marka khatii'atuhu iyo khatii'aatuhu waa laba qira' oo sabciya weeye badanka quraadu waxay akhriyeen khatii'atuhu bacdi qura'da ka midina waxay akhriyeen oo naafic ka mid yahay axadu alquraa'i asabca khatii'aatuhu waana bimacnan ay istawlat calayhi korkiisa ay ka qaalib noqotay wa axdaqat bihi ay ku wareegtay min kulli jaanibin gees kastaba dembiyadiisu ay ku wareegeen ay ka koobaabeen waxay uga koobaabeen bian maata mushrikan ba'du waa litaswiir wuxuu sheegayaa yacnii siday u koobaabeen suuradeedu siday tahay bian maata inuu dhintay bay ku koobaabtay mushrikan xaaluu mushrig yaho yahay uu dhintay fa ulaa'ika kuwaasi asxaabu naari naarta asxaabteeda weeye hum iyagu fiiha khaaliduun naarta gudaheeday ku waarayaan ruuciya fiihi waxa la ilaaliyey macnaa man man macnaheedii erayga man xagga lafdiga mufrad bay ka tahay saynu hore u soo sheegnay xagga macnahana cumuum bay faa'iidaysaa ama mawsuulo ha noqoto ama markaa shardiyaba ha noqotee cumuum bay faa'iidaynaysaa mar haddii cumuum faa'iidayso waxay noqonaysaa inay macnihii jamac ka tahay markaad mawsuul u fasirayso waxay noqonaysaa man kasaba kii shaqaysta ay alladii kasaba markaa ku kastooo kasbaday baa soo geliyay waladiina kuwii aamanuu rumeeyey wacamiluu sameeyey alsaalixaati camallada wan wanaagsan sameeyey ulaa'ika kuwaasi waxaa loo jeedaa sidaana ku dhintay oo ku dhintay laguma sheegin waxaa la odhanayaa waxaa laga qaatay adilada kalea laga qaato dee iimaankan iyo camalkani waxay u baaqi noqonayaa haddii ay ku dhintaan laakiin haddii gaalnima ka dambayso dee way gurayaan ya waman yartadid minkum can diinihi fayamut wahuwa kaafirun faulaa'ika xabitat acmaaluhum fi dunya walaakhira markaa dee waxa weeye camalkan iyo iimaankan baaqiga ah ee allah lagula kulmayaa waa mid lagu dhintay qacan ulaa'ika kuwaasi asxaabuuljanna jannada asxaabteeda weeye hum iyagu fiiha jannada gudaheeday khaaliduuna ku waarayaan fiiha waxay ku tacalluqdaa khaaliduuna allah wuxuu waid akhadna mihaaqa banii israa'iila laa tacbuduuna ila allah ay wadkuruu xusa reer banu israa'iilow id akhadnaa goortaanu qaadnay mihaaqa banii israa'iila reer banu israa'iil miihaaqoodii iyo ballankoodii aanu qaadnay laa tacbuduuna ila allah ay wa qulnaa lahum aanu ku nidhi laa tacbuduuna caabudi maysaan ila allaaha allah mooyaane cid kale caabudi maysaan yacnii cid kale ha caabudina waa nafyi looga jeedo nahyi reebis looga jeedo wa bilwaalidayni ixsaana ay wa axsinuu bilwaalidayni ixsaana yacni u samafala labada waalid aabbihii hooyada ixsaanan samafal u samafala wadilqurbaa cidda qaraabada u saaxiib xigtanimada u saaxiibka ana u samafala walyataama agoontana u samafala waalmasaakiini kuwa baahanna u samafala wadilqurba iyo waxa ka dambeeya waxay ku cadfan yihiin bilwaalidayni wa quuluu waxaad tidhaahdaan linnaasi dadka a ku tidhaahdaan xusnan ay qawlan daa xusnin hadal wanaag u saaxiiba dhaha wa aqiimu asalaata salaadda taagoo ooga wa aatu zakaata zakadana bixiya oo cidda xaqa ula siiya zakadana bixiya oo siiya cidda xaqa ule ay faqabiltum waa aqbasheen suma tawallaytum intaa dabadeedna waa jeesateen oo daacadii baa ka jeesateen iyo inaa miisaaqii fulisaan ilaa qaliila minkum in yaroo idinka idinka muda mooyaane intiinni kale waa jeesateen waxaa jeesateen wa antum mucriduun walxaal antum idinku mucriduuna aad jeesateen oo daahirkiinu siduu u jeestay qalbigiinuna u jeestay ama tawkiid laga tilmaamayo waa jeesateen xaala aad yani markaa jeesateen oo lasii adkaynaayo waid akhadnaa ay wadkuruu xusa oo sheega id akhadnaa goortaanu qaadnay miihaaqakum ballankiinni aanu qaadnay laa tasfikuuna dimaa'akum laa tasbikuuna ay waqulnaa aanu nidhi laa tasbikuuna daadin maysaan dimaa'akum dhiigaggiinna daadin maysaan yacnii ha daadinina dhiigaggiinna walaa tukhrijuuna anfusakum walaa tukhrijuuna ma saaraysaan anfusakum nafihiinna ma saaraysaan bimacnaa qaar kaloo idinka idinka mida kama bixinaysaan min diyaarihim guryahooda yacni ha ka bixinnina wa nafyun yuraadu bihi nahyu uma aqrartum yacni intaa dabadeed waa qirteen oo waa aqbasheen misaaqa iyo ballankaas waxaa aqbasheen oo sidaa qirteen wa antum tashhaduun walxaal antum idinku tashhaduuna aad markhaati ka tihiinoo nafihiinna aad ku markhaati furaysaan oo og tihiin umma antum intaa dabadeed idinku haaulaa'i kuwiinaasow yaa haaulaa'i kuwiinnaasow taqtuluuna waa dilaysaan anfusakum nafihiinna ayaa dilaysaan oo qaarkiinba qaarka kale ayuu dilayaa ila nafo keliyaa ka dhigan tihiinoo isku naf inaad tihiin baa ka dhigan tihiin mar haddaa isku diin tihiine wa tukhrijuuna waa bixinaysaan wa tukhrijuuna waa bixinaysaan fariiqan koox oo minkum idinka idinka mida min diyaarihim guryahoodii ka saaraysaan tadaaharuuna calayhim bilifmi waalcudwaan waxaa ka saaraysaan guryahoodii tadaaharuuna ay tatadaaharuuna xaala isu gargaaraysaan oo isku caawinaysaan calayhim iyaga korkooda oo xulafadiinna aa ku caawinaysaan bilismi xaalaa dembi ku dheehantihiin baa caawinaysaan iyo walcudwaani xadgudub xaalaa ku dheehantihiin wain ya'tuukum usaaraa tufaaduuhum wain ya'tuukum hadday idiin yimaadaan usaaraa yacnii kuwii kale idinla diinka ahaa kuwii kale idinla diinta ahaa hadday idin yimaadaan usaara xaal la soo qafaashay ay idin yimaadaan oo la soo taxaabtay oo safkiinnii aa ka mid ahaydeen ay soo qafaasheen tufaaduuhum waa furanaysaan oo maal baa ku furanaysaan wa huwa waxaa furanaysaan wa huwa walxaal huwa shanigu iyo arrinku muxaramun calaykum korkiinna inuu xaaraan ka yahay uu yahay ikhraajuhum saarista guryaha laga saaraya shanigu xaaluu caynkaa yahay ayaa soo furanaysaan afatu'minuuna miyaad rumaynaysaan bibacdi alkitaabi kitaabka qayb ka mida miyaad rumaynaysaan kitaabkii towraadeed qayb ka mida miyaad rumaynaysaan bimacnaa miyaad ku camalfalaysaan camalfalkaasoo rumayn ka dhigan wa takfuruuna miyaa ka gaaloobaysaan oo bimacnaa khilaafaysaan bibacdin qayb kitaabkii ka mida oo camalfalkiisii aa ka tegaysaan famaa jazaau man kii abaalmarintiisu muxuu yahay yafcalu daalika sidaas samaynaya minkum xaaluu idinka idinka mid yahay ilaa khizyun dulli maahe wax kale miyuu abaalmarintiisu yahay ma aha wax kale abaalmarintiisu ma aha maada la yidhahdo naafiye weeye ama la yidhaahdo waa istifhaamiya la yidhaahdo famaa jazaau man kii abaalmarintiisu maxay tahay ama ma aha abaalmarintiisu man yafcalu dalika sidaa samaynaya minkum xaalu idinka idinka mid yahay ilaa khizyun dulli mooyaane wax kale abaalmarintiisu ma aha maada naafiyaba loo fasiro ama istifhaamiya loo fasiro haddii istifaam loo fasiriyo su'aalna macno nafyay markaana u dhacaysaa oo nafyigaa ma'aalkii noqonaya istifaamu yuraadu bihi nafyu buu markaana noqonaya ilaa khusyun dulli mooyaane wax kale ma ahan filxayaati dunyaa nolosha adduunyada gudaheeda ay ku dulloobayaan mastarkaa lagu tacalluqsina wa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamo gudaheedana hee yuradduuna waxaa loo celinayaa yuradduuna ku camalfalayse ilaa ashaddi alcadaab cadaabka kiisa daran intii ka ahaataa loo celinaya wama allaahu allah ma ahan biqaafil mid ka moog ma aha oo aan ka warqabin ma aha camaa tacmaluuna ay can iladii tacmaluunahu waxaad samaynaysaan ilaahay kama mooga ee waa arkayaa waa og yahay oo leh waa mawsuul ama la yidhaahdo waa masdariya camaa tacmaluuna ay can camalikum allah wuxuu inoo sheegayaa nimankii reer banu israa'iil in miisaaq iyo ballan adag laga qaaday oo hore looga qaaday ballankaa laga qaadee adag miisaaqa waxa la ballanka la adkeeyeyo dhaarta lagu adkeeyey waxa ugu horeeyey tawxiid inay la yimaadaan waayo tawxiidku allahoo keliya la caabudaa waa aslu lusuul waa asalkii asallada waa mas'alatu lmasaa'il waa asaaskii diinta yacni la'aantii waxba ma jiraan maxaa laga bilaabay ballankii laa tacbuduuna ila allaha allah cidaan ahayn caabudi maysan yacni ha caabudina iska ilaaliyo cid kale ina caabudaan cidaan allah ahayn inaa caabudaan yacni iska jira aha samaynina mas'aladii ugu weyneyd markii laga bilaabay masalada labaadee lagu xigsiiyey waxay noqotay wa ixsaana labada waalidna u samafala samafal samafalkaa lama xadidin qur-aankana waxay ku soo aroortay toddoba mawdic bay ku soo aroortay labada waalid samafalkooda iyagoo la sheegayo toddobada mawdicay ku soo aroortayba ixsaanka iyo xusnan baa laynoo sheegay ixsaanan ama xusnan wanaag in loo sameeyo wanaaggaa loo sameeyana waxaa soo gelaya yacni qowlan wa ficlan mid walba in wanaag looga sameeyo ixsaankiiyo wanaaggii ay yacni qofka u galeenna in la qiro oo la ictiraafo marlabaadka loo shukri naqo yacni wanaaggoodii la qiro hadal wanaagsan lagula dhaqmo yacni gacan wanaagsan iyo weji wanaagsan lagu qaabilo waa in la yska ilaaliyaa wixii cuquuqa ama waalid inkaarnimo a ah la yska jiraa oo waalidkii la xaq dhowraa oo la qadariyaa oo la ixtiraamaa oo la ilaaliyaa aad yo aad yacni loo dhowraa adduunya wixii lagu dhaamo la taraa ducada loo duceeyo loogu roonaadaa hadal wanaagsan lagu yidhaahdaa dadkoo dhan baa ilaahay uu yidhi marka waxaa ku tidhahdaan hadal wanaagsan waquuluu linnaasi xusna bal labada waalidna ka warran waa cala sabiili awlaa xaqa ilaahay marka laga yimaado dee xaqa labada waalid baa lagu xijiyaa halkanoo keliya maaha intee mawdic baa sidaa lagu sameeyey ya wacbudu allaha walaa tushrikuu bihi shay'a wa bilwaalidayni ixsaana markii cibaadada allah loo keliyeeyo la sheegay xaqa labaad ee lagu xigsiiyey aayatu lxuquuqi alcashara aayadda tobanka xaq sheegaysa xaqa labaad wuxuu noqday xaqa labada waalid wa qadaa rabbuka anlaa tacbuduu ila iyaahu wa bilwaalidayni ixsaana tawxiidka marka la sheego shayga labaad ee lagu xigsiiyaa meelo badan oo qur'aanka ka mid a waa labada waalid in loo samafalo saas aawadeed waa in aad iyo aada laysaga ilaaliyaa waalid inkaarnimada iyo cuquuqa waa in layska ilaaliyaa shirkiga iyo gaalnimada marka la sheegana allah laga gaaloobaayo yacni dembiyada waaweyn waxaa loogu xujiyey waalid inkaarnimada nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam xadiiska saxiixaynka alaa unabbi'ukum biakbari alkabaa'ir qulnaa balaa yaa rasuula allah qaala alshraaku biاllahi wa cuquuqu lwaalidayn wa kana muttaki'an fajalas alaa wa shahaadatu zuur alaa wa qowlu zuur fama zaala yukariruha xata qulna laytahu sakat xadiidka saxiixa nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam ma idinka warramaa dembiyada waaweyn kuwa ugu weynida badan waxay yidhahen haa rasuulka ilaahay nooga warran wuxuu yidhi alshraaku billah wa in allah loo shariig yeelo allah laga gaaloobo waa ka koowaad wa cuquuqu lwaalidayn iyo waalidiinkaarnimada admarka marka waxay ku tusinaysaa waalidiinkaarnimada sida dembigeedu u weyn yahay bay ku tusinaysaa allah xaqiisu wuxuu ugu weynaaday de isagaaba marka waxawe yani cid walba abuuro makhluuqaadka abuuray ya awjadahum min cadam yagaan jirin buu jir siiyey intaa kuma dayne yacni waxa weeye dabeedna waa arsaaqaya waa u nicmaynaya nicamkii ilaahay baa ku socda yacni marka addoommada oo ilbiriqsi kasta nicamka ilaahay baa saa ugu socda marka waxa weeye xaqiisu waa acdamu alxuquuq marka allah laga yimaado labada waalid waa cidda marka waxa weeye kuugu xaqa weyn xaqa rasuulku wuxuu mulxaq u yahay xaqa ilaahay ayuu mulxaq u yahay waayo dee cibaadada allah keligii la caabudaya haddaan rasuulka risaaladiisa la qirin dee waxa weeye ma ansaxayso ma ansaxayso marka xaqa rasuulku wuxuu mulxaq u yahay xaqullaahi buu mulxaq u yahay cid kaloo dhanba marka loo yimaado waxaa markaa ugu xaq weyn dee xaqa labada waalid ayaa ugu weynaansha badan marka waxa weeye sidaas aawadeed baa loogu xijiyey nebiga calayhi salaatu wasalaam markii la weydiiyo la yidhi maxaa ugu khayr badan camal la sameeyo maxaa ugu khayr badan maxaa ugu fadli badan wuxuu yidhi iimaanun billaah maxaa ku xiga waxaa ku xiga biru lwaalidayn labada waalid in loo samafalaa ku xiga maxaa ku sii xiga aljihaadu fii sabiili illah jihaadkii waa la dambaysiiyey labada waalid xaqoodaa ka horeeya saas aawadeed baa marka waxa weeye jihaadku fardu kifaaye yahay oanu aanu farducayn noqon labada waalid iyadoo laga idan qaato mooyaane aan la gelaynin oo markuu fardu kifaayaha yahay fardu kifaaya xaalatu daruure haddaanu gaadhino yacni aanu tacayuno fardu aanu noqon fardu hadduu noqdo waxay noqonaysaa laba farducayn bay noqdeen oo midkood xaalatu daruura ay tahay oo ay marka waxa weeye maslaxadiisu ay caam tahay kan kalena maslaxadiisu ay khaas tahay ta kale haddii cadowgii la soo daayo dee labada waalid laftoodu waa dhibaataynaya dee ma badbaadayaan markaa saas aawadeed xaaladdu farducayn noqdo idanka labada waalid xaaladda noocaasa waa dhacaya laakiin intuu fardu kifaaye yahay labada waalid xaqooda muqadama yaa ninkii yidhi waxa weeye jihaadkan isku qoray muxuu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam axayun waalidaak labadaada waalid ma nool yihiin jihaadku doonaya inuu raaco markaasuu yidhi haa waa nool yihiin qaala fa fiihima fajaahid iyaga ku jihaad bimacnaa ajar jihaad iyaga ka raadi macnuhu saasuu dhacay sidaas ayuu u dhacay waa yahay wa bilwaalidayni ixsaana wa qurba cidda qaraabada u saaxiibkaana yagana u samafal oo qaraabadii iyaguna xaq bay leeyihiin marka waalidada laga tago xaqaana iyaguna leeyihiin oo dee waxa iyaga la siiyaa waxay noqonaysaa sadaqatun wasila yacni markaa sadaqo iyo qaraabo xidhiidhin bay labadaba noqonaysa marka xaq gaara ayay iyaguna marka waxbay leeyihiin walyataama agoonta iyagana u samafala waa ciddii aabbahood dhimatay iyagoo aan qaangaadh ahayn ayaa aabbahood dhinteen yacni iyagana waxaa la yidhaha baa la yidhahdaa iyo yataama ayaa la yidhahdaa iyagana u samafala walmasaakiin waa kuwii baahnaa weyi yacni iyagana xaq bay leeyihiine masaakiinta kuwa baahanna markaysaga u samafala ama waxa haystaan oo waxaasi waxaanu ku fillayn ha noqdaan ama inayna waxba oo fuqara yihiin ha noqdaan be quuluu linnaasi xusnaa dhan ba waxaa ku tidhahdaan hadal wanaagsan ku dhaha ya alkalimatu ayiba sadaqa kelmadda wanaagsani waa sadaqad wey marka lama odhan waquulu lilmu'miniina lama odhan waquulu linnaasi waquulu linnaasi dadkaba waxaa ku tidhaahdaan xusnan hadal wanaagsan ku dhaha hadal wanaagsan yacni markaa ku dhaha wa aqiimu salaata wa aatu zakaa marka cuhudda saasaa lagaa qaada waa aqbaleen markii hore markii dambena badankoodii waa ka jeesteen waxaa kaloo ballan lagaga qaaday nimankii reer banu israa'iil ee awlaadu yacquub inay dhiigagooda ayna daadin oo qaarkood qaarka kale laynin inaan qaarkoodna qaarka kale guryahooda ka saarin laa tasbikuuna dimaa'akum walaa tukhrijuuna anfusakum min diyaarikum waxaa loo jeedaa qaarkiinba qaarka kale yaanu laynin oo dhiiggooda daadinin qaarkiinna qaarka kale yaanu guryahooda ka saarin waxaa laga soo qaaday maadaamay isku diin yihiin yacnii isku nafa inay yihiin ya kaannahu qofku markaa naftiisii uu dilaayo inuu ka dhigan yahay cidiladiina markuu dilaayo wuxuu ka dhigan yahay naftiisii markaa inuu dilayo kaluu ka dhigan yahay cid markaa la diina markuu guriga ka saaraayo wuxuu ka dhigan yahay inuu markaa waxa naftiisa guriga ka saarayo masalu lmu'miniina fii tawaadihim wa taraaxumihim wa tacaatufihim masalu jasadi waaxid ya isku nafay markaa mu'miniintu yihiin ahluiimaanku waa isku nafo walaa talmizuu anfusakum nafihiina ha ceebaynina bimacnaa laa yalmis bacdukum bacdaa qaarkiinba qaarka kale yaanu ceebayn waayo haddii qaarkiinba qaarka kale ceebeeyaan waxay ka dhigan tahay inaad nafyihiinna ceebayseen oo kale ka dhigan tahay sidaasoo kale ayaa marka ka dhigan tahay marka waxa weeye innagaba taasi waxa weeye waa inoo taallaay oo marka waxa weeye waa waajib markaa ina saaran inayn marka waxa weeye aynan markaa qaarkeenna qaarka kale dhiiggooda ayna daadin qaarkoodna qaarka kale aynay markaa guryahooda ka bixin oo ka saarin oo waxa weeye yacni xaaraan bay tahay dadka muslimiinti marka waxaa inay islaayaan oo dhiigagooda isdaadiyaan waxa weeye markaa yani waa arin marka muxarama waatuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ina dimaa'akum waamwaalakum acraadakum calaykum xaraamun ka xurmati yowmikum hada fii shahrikum hada fii baladikum hada yacni markaa dhiigagiinna iyo xoolihiinna iyo sharafihiinna qaarkiinba qaarka kale xaaraan buu ka yahay waatuu nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiidkan saxiixa saa yidhi waata waciidada iyo goodiyadu ku soo arooreen oo allah uu yidhi waman yaqtul mu'mina mutacamidan fajaza'uhu jahannamu khaalidan fiiha waqadiba allahu calayhi walacanahu waacadda lahu cadaaban cadiima yacni ku kastoo mumin dila yacni xaalu u barheeraayo u kasaayo yacni abaalmarintiisu waa jahannama oo ku waarayaa allahna waa u carooday waana nacdalay waxaana u sugnaaday cadaab weyn baa u sugnaaday waa shan waciid ama shan goodi weeye waxaa lagu goodiyey inuu jahannama u sugnaatay oo lagu abaalmarinaayo oo ku waarayo oo cadho ilaahay iyo nacdal ilaahay yacni marka ay ku dhacayso oo waxa weeye markaa cadaab cadiima oo weyne u sugnaaday waciidada noocaasoo dhammi waa ku soo arooreen waatuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam xadiiska saxiixa laa tarjicuu bacdii kufaaran yadribu bacdukum riqaaba bacd waxa uu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam dabaday marka ha u noqonina gaalo qaarkiinba qaarka kale ay garaacayaan yacni markaa qoorta ay ka garaacayaan oo ay laynayaan yadribu bacdukum riqaaba bacd marka waxa weeye waciiddo aad iyo aad u daran ayaa ku soo arooray dagaalada marka qabyaaladuna waa dagaallo xaaraana oo aan bannaanayn weey oo waxa weeye markaa dhiigga marka waxaa lagu daadinayaa yacni marka cibaadana noqon mayso yacni haddayna cibaado shaytaan noqon oo shaytaan lagu caabudayn yacni cibaado ilaahay ma noqonayso dhiig muslim oo la daadinayaa cibaado shaytaan haddaanu noqon cibaado ilaahay noqon maayo waana mid xaaraanaan bannaanayn weeye yacnii qolana markaa dalle ku heli mayso qolana markaa u bannaanaan maayo allahuma ilaa qof markaysaga markaa fitnada aan ka qayb gelin oo gaarkiisa u baxay oo aan safkaa gelin haddii isaga markaysaga markaa gaarnimo loo doonto oo markaa dabeedna markii gaarnimo loo doontay isagaan safka ku jirin yacni safkaa daalimka iyo madluumka mid waliba uu noqonayo daa'ifo waliba waa daalima waana madluuma yacni waxa weeye midaan waxba lagu lahayn baa la dilayaa yani gees walbana waa ka dhacaysa xuruubulcasabiyana in daalim iyo madluum ay kala noqdaan ma suuragal aha mid waliba waa daalima waana madluuma daalimataan bay noqonayaan mid waliba waa baaqiya waana mabqiya yani waxa weeye abiicada markaysaa markaa casabiyada saasba ah dagaalada qabyaalada ah ayaa marka horeba eh, yani markaa ariiqadeedu ay saa tahay ee waxa weeye inuu markaa midna madluumun iska noqdo midna daalimun iska noqdo wax dhici kara maba ahba wax dhici kara maba ahaba qof safkaa ka baxay oo aan gelin oo isagu gaar uga baxay oo cidi doonatay oo hadhowna dawaabiddii dafcu saa'ilka raacay sidii markaysa markaa sharciga ku sugnayd kaasi isagu waa ka baxaya laakiin waxa weeye waxaa kale dalle marka ma helayaan imaamu shaaficina kitaabkiisa markaysaa umka ayuu ku nasgaleeyey marka waxa weeye cidi qabyaalad isku laynayso labada saf ruuxa markaysa marka ka baxaya gaar isagoo u baxay cidi ay raadsato oo dabeedna markaa dafcu saa'ilka dawaabidiisii sidii u raacay kaasi isagu waa badbaadaya dafcu saa'il bay noqonaysaa laakiin waxa kale dhammaantood waxay ku wada jiraan safkay doontaba ha noqoto si kasta ha u kala dulmi bataan waxay noqonayaan mid walba mid xaaraan aan bannaanayn bay markaa noqonayaan wadaadada doonaaya dalle inay u raadiyaan oo markaysagaa mid ka dhigaan marka waxa weeye inay xaq tahay waxay sheegayaan waxa weeye waa gef shareecada ay ku gefayaan fitnadana markaysaga qayb bay ka yihiin markaysa marka cidda caynkaas yadaa marka waxaa samaysaa waxa weeye fitnada way ku jiraan qayb baynay markaysaga ka yihiin abaalmarintoodana maalin kaley la kulmi doonaan dadka ay lumiyeen iyo marka waxa weeye fitnada iyo dhiigga ay ka qayb qaateen ama ay ka qayb qaadanayaan aayaadkan allah wuxuu inoo sheegayaa nimankii reer banu israa'iil allah wuxuu ku yidhi suma antum haaulaa'i taqtuluuna anfusakum watukhrijuuna fariiqan minkum min diyaarihim tadaaharuuna calayhim bilithmi walcudwaan yacnii intaas marka waxa weeye waxaa laynoo raaciyey cahdigii intaa khilaafteen baa markaysagaa nafihiinni aa laynaysaan qaybidii ka midna aad guryahoodii ka saaraysaan oo idinla diin ah baa guryahoodii ka bixinaysaan waxaa u gargaaraysaan marka waxa weeye e, ugu gargaaraysaan kuwa xulafadiinna ah dembi iyo xadgudu baa ugu gargaaraysaan nimanka yuhuuddii waa qaybsanaayeen qole waxay xulafo la noqotay aws laba qabiilo carbeed baa deganaa madiina qole waxaa la odhan jiray aws baa la odhan jiray qolena waxaa la odhan jiray khasraj baa la odhan jiray labadaa qole aws iyo khasraj la kala odhan jiray baa yuhuuddii la kala xulafowday oo qolana xulafo waxay la noqotay aws waa sida bani quraydo oo kale qolana xulafo waxay la noqotay yacni khasraj waa sida banu nadiir oo kale labadaa qabiilna waxaa ka dhexeeyey carabta ah yacni markaa dagaallo ayaa ka dhexayn jiray islaamnimada ka hor islaamnimada ka hor dagaallaa ka dhexayn jiray iyo xafiirtan marka waxa weeye markay islaayaan labadaa qabiile carbeed qoladii yuhuudda ahayd ee la kala xulafada ahaydna labada safay soo raaci jireen oo qolna waxay la gaashaan qabanaysay aws oo ay xulafo la yihiin qolna waxay la gaashaan qabanayeen khasraj oo ay la xulafo yihiin marka sida waxa weeye qoladaas isu laynayso ayay dagaalkii qayb ka ahaayeen way islaynayeen yacni waxa weeye marka inay qaarkoodba qaarka kala dilaan baa ka imanaysay inay qaarkoodba qaarka kala qafaashaan ama wax ka qafaashaan baa ka imanaysay marka dagaalku dhammaado ciddii yuhuuda ee lasoo qafaasho waxaa la samayn jiray si isku miday u wada furan jireen yacani masalan dagaaladii baa markaysa marka waxaan yacni rag lagu qabtay xagga iyo xaggaba raggii la qabtay waxaa ka mida qaar yuhuuda ka mida kuwa yuhuudda ahaa labada qoloba hadhow maalkooday ku soo wada furanayaan oo wixii madax furadaa way ka bixinayaan dabeedna marka waxa weye waa soo furanayaan marka la yidhahdo maxaa u soo furanaysaan waxay leeyihiin waana lagu waajibiye inaanu marka waxa weeye soo furanno waxay tahay mid waajib nagu ah oo xaaraan bay naga tahay inaanu markaasaa u dayno ta laga xaaraantinimeeyena ma aha in daynta loo daynayo keliye dee dagaalka marka ay la dagaalamayaan qaarkoodba qaarka kale laynayaanna waa laga xarima markaasaa waxaa laynoo tilmaamayaa maxaa qaybna u qaadanaysaan intii cahdiga laydinkula ballamay qayb ka mida maxaa u qaadanaysaan qayb ka midana maxaa uga tegaysaan afa tu'minuuna bibacd alkitaabi watakfuruuna takfuruuna bibacd ma qayb kitaabkii ka midaa rumaynaysaan oo ku camal falaysaan qayb kitaabkii ka midana waa ka kufrinaysaan camalan oo waxaweye kufri camaliya ayaa la imanaysaan cidda sidaas samaysay maxay noqonaysaa abaalmarintiisu ma noqonayso mooyaane yacni dulliya adduunyada gudaheeda ay ku dulloobaan maalinta qiyaamana waxaa loo celinaya cadaabka kiisa daran ayaa loo celinaya allah waxa uu yidhi waid akhadna miihaaqa bani israa'iila laa tacbuduuna ila allah wadkuruu waxaa xustaan id akhadnaa goortaanu qaadnay mufasirku wuxuu qadaray wadkur buu qadaray laakiin ansab waxa ah sida markaa saaxib baa caddaynaayo wadkuruu in la qadara ayaa ansaba waayo haddama waxaa lala khitaabayaa eh, nebiga calayhi salaatu wasalaam miyaa lala khitaabaya mise waxaa lala khitaabaya qoladii reer banu israa'iil baa lala hadlayaa oo laleeyahay saa iyo saa iyo saasaa yeesheen maya daahir waxay ku tahay in iyagii lala khitaabayo yacni marka iyagii in lala khitaabayo laa tacbuduuna ila allaha waa taas marka waxaa la yidhi weliba yani qiraa'ada marka ta'da ah waxay noqonaysaa inuu khitaabkii markiisaga cad yahay iyaga la sheegay uma tawallaytum iyagii baa lala hadlayaa marka sidaas aawadee waxaa ansab u ah yani wadkuruu in la yidhaahdo ayaa ansab u ah oo siyaaqa markaysa marka ay waafaqaysaa iyagana lala khitaabaya wa id akhadnaa ay wadkuruu waxaa xustaan oo sheegtaan id akhadnaa goortaanu qaadnay miihaaqa banii israa'iila ubadkii israa'iil yacni ubadkii yacquub ballankoodii adkaa aanu qaadnay fi tawraati towraat gudaheeda aanu ku qaadnay wa qulnaa aanu nidhi yacni yaga ku nidhi qulnaa baa la qadarayaa qowl baa la qadarayaa ama waxa weeye qaa'iliina oo xaala la qadarayaa laakiin qulnaaba fiican wa qulnaa aanu nidhi laa tacbuduuna ma caabudaysaan bitaa'i walya taa iyo yaba markaysaa la akhriyo laa yacbuduuna iyo laa tacbuduuna marka waa laba qiraa'o weeye laba qiraa'o sabciya weeyaan laa tacbuduuna ila allaha ma caabudaysaan allah mooyaane cid kale yacni ha caabudina cid kale aan allah ahayn ama laa yacbuduuna ila allaha qiraa'ada kalena waa saas ma caabudayaan allah cid aan ahayn yani ha caabudina cid kalea macnuhu dhacaya khabarun bimacna nahyi siiqadu waa khabar waa nafyi laakiin macnuhu wuxuu udhacayaa nahyi buu udhacayaa laadu waa naafiyo sidaas aawadeed baan la jasmin oo laa tacbuduu lama odhan iyo laa yacbuduu ee waxa la laa tacbuduuna marka laadu naafiya weeye laakiin macnuhu wuxuu udhacayaa nahyi buu udhacayaa waa nafyun yuraadu bihi nahyu wa quri'a waxaa la akhriyey laa tacbuduu ha caabudinana waa la akhriyey nahyi sariixana waa la akhriyey laakiin waa shaaddo wa quri'a hadduu ku yidhaahdo wuxuu ujeedaa qiraadu inaynay sabci ahayn buu u jeedaa haaliban waa caynkaas wa bilwaalidayni ixsaana wa axsinuu samafala bilwaalidayni labada waalidna u samafala ixsaanan samafal u samafala biran yacni wanaag iyo samafal u samafala wadilqurbaa cidda qaraabada u saaxiibkana u samafala alqaraabati qaraabada u saaxiibka alqurbaa buu ku fasirayaa cafun cala alwaalidayni labada waalid baa lagu cadfay wadiida waxaa lagu cadfay labada waalid walyataama agoontana u samafala waalmasaakiini kuwa baahanna u samafala wa quuluu waxaad tidhahdaan linnaasi dadkaa ku tidhaahdaan qawlan xasanan xusnan baa marka qiraa'ada musxafka ay ahayd xusnan marka la yidhaahdo waxaad tidhaahdaan qawlan hadal xusnan ay daa xusnin ama xusnan laftiisa marka masderka lagu sifaynaayo xusnan waa masder masderka laftiisa in lagu sifaynaayo mubaalaqa ahaan isagu baynoo sheegi doonaa ama daa xusnin oo daa la qadaraayo daa la qadaraayo marka xusnan marka la yidhaahdo xasan bay la macno noqonayso laakiin mubaalaqa ahaanba masdarka lagu sifeeyey kaannahu caynulmasdari uu yahayba qowl ya wanaagga laftiisii kaannahu yahay xasanan hadal wanaagsan dhaha xusnan iyo xasanan min alamri bilmacruufi wanaagga in la fara ah wanaagga in la amro ah iyo wanahyi canilmunkari xumaanta in la reebo ah iyo wasidqi fii shani muxammadin iyo in laga run sheego arrinka muxamed iyo sifadiisii laga run sheego warifqi bihim iyo dadka in loo dhimriyo ah oo loo yani markaa loo debicsanaado loo dhimriyo wa fii qiraa'atin qiraa'o kalena waxaa ku sugnayd bidamilxa'i xa'da godaalkeeda iyo wa sukuuni siini siinka reebistiisa masdarun masder weeye masderkaasoo usifa bihi lilmubaalaqa loogu sifeeyey mubaalaqa ahaan loogu sifeeyey kaannahu qowlku u yahay yani cayna alxusni wanaagga laftiisii kaanahu yahay oo masdarki u yahay marka xasanun bay la macno noqonaysa laakiin mubaalaqa ku jirta rajulun cadlun nin cadaalad ah waxaa loo jeedaa yacni dee cadaalad u saaxiiba ama caadil ah laakiin kaanahu sida cadaaladda ugu badantahay caynulcadli uu yahay kaanahu cadaaladdii oo malaasan uu yahay wa salaata salaada ooga salaada taaga wa aatuu zakaata zakadana bixiya faqabiltum dalika taa waa aqbasheen yacni waa yeesheen uma tawallaytum intaa dabadeed waa jeesateen acradtum waxaa ka jeesateen can ilwafaa'i oofintii baa ka jeesateen aa oofinayseen fii iltifaatun can ilghayba waxaa ku sugan yacni markaa haybadii oo cid maqan in lala hadlaya ah jeesi laga jeestay bimacnaa milicsi laga milicsaday oo khitaab markaysaga loo leexday usluubkii hadalkaa la bedelay marna sidii cid maqan baa laga hadlayaa marna baa lala khitaabaya lala hadlayaa marka usluubkii hadalkaa la bedelay taasina waxay ka qayb qaadanaysaa yacni markaa baraaruga iyo tanabuha iyo ufiirsadka ayay ka qayb qaadanaysaa walmuraadu aabaa'uhum mufasirku wuxuu maray uma tawallaytum waxaa loo jeedaa waa aabbayaashood cidda jeesatay yaga ma aha aabbayaashood baa jeestay uma tawallaytum waa jeesateen yacni idinkaa jeestay waxaa looga jeedaa kinaaya can ilaabaa aabbayaashiin baa jeestay ilaa qaliilan minkum in yaroo idinka idinka mida mooyaane wa antum mucriduuna idinkuna waa jeesanaysaan canhu yani markaa cahdiga iyo miisaaqi baa ka jeesanaysaan ka aabaa'ikum sidii aabbayaashin uga jeesteen oo kale baa uga jeesanaysaan wejigani wuxuu yahay mufasirku marayo culamada qaar baa maraye in la yidhaahdo uma tawallaytumna waxaa laga warramayaa qoladii hore ee ay ka isirnaayeen jeesiga ay jeesteen wa antum mucriduunana iyaga laftoodaa loo jeedaa inay jeesteen kuwa nool kuwoodii hore ee dhintay ee ay ka isirnaayeenna uma tawallaytum baa laga cabiray uma tawallaytum ilaa qaliilan minkum wa antum mucriduunana waxaa loo jeedaa idinkuna waa jeesateen sidii aabayaashin u jeesteen oo kale idinkuna u jeesateen kaasi waa qowl qowl labaad wuxuu leeyihi maya labaduba waxay u dhacayaan kuwan hadda nool ee yuhuudda bay u dhacayaan suma tawallaytum intaa dabadeed oofinta cahdiga oofinaysaan baa ka jeesateen yuhuuddiina noolow ilaa qaliilan minkum in yar oo idinka idinka mida mooyaane waa intii soo islaamtoo kale wa antum mucriduun waxaad jeesateen walxaal antum idinku mucriduuna aad jeesateen jumlada marka waa la xaalaynaya maxaa loo xaalaynayaa caamilulxaalkiibay sii akidaysaayoo macno cusub ma faa'iideynayso oo uma tawallaytum ilaa qaliilan minkum baa lagu kaaftoomi kari lahaa aslulmacnaa marka la sheegaayo adkaynunbay kordhisay wa antum mucriduuna waxaad jeesateen walxaal aad jeesateen baa jeesateen waa adkayn lasii adkaynaa idinkoo jeestay baa jeesateen waa adkayn lasii adkaynaa marka waxay noqonaysaa jumla xaaliya waana xaala mu'akida ayay noqonaysaa laakiin marka laba macno lagu kala fasiro oo la yidhahdo kuwa hore jeestayna waa kuwii ay ka isirnaayeen waalidadooda ahaa wa antum mucriduunana waxaa loo jeedaa iyaga laftoodaa jeestay jumladu markaa xaaliyo noqon mayso waxayna xaaliyo u noqonayn cidda caamilul xaalka ah iyo cidda marka waxa weeye xaalku u dhacayo yacni markaa dee isku cid waa inay noqotaa dee kale cid kala duwan bay noqonaysaa uma tawallaytum yani tawalla aabaa'ukum aabbayaashiin baa jeestay ka dhigan tahay ilaa qaliilan minkum wa antum mucriduuna idinkuna waa jeesateen waa lagu cadfay uun marka waxa weeye isla yagii yacni markaa labaduba uma sugna markaa lama xaalaynaayo markay saa noqoto siduu saaxibulxaashiyaba uu sii bayaaminaya waayahay culamada qaarkoodoo yidhi waa jiraan labaduba waxay u dhacayaan yaga laakiin waxaa looga jeedaa mu'akido maahe waa mu'asiso uma tawallaytum ilaa qaliilan minkum daahir ahaan baa u jeesateen wa mucriduuna walxaal waxaad jeesateen walxaal antum mucriduuna aa qalbi ahaanna u jeesateen oo daahiran wa baatinan ayaa jeesateen macno cusub bay markaa faa'iidaynaysaa waa xaala mu'asisa marka kalena waa xaala mu'akida wakhtigaa inaga dhacay halkaa ku joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka waatuub ilayk